bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilahi rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam عlى rasuuli اllahi وaalih وصaxbihi ajmaciin ama bacd waxaynu kusoo jiray kelimadii ahayd manhaj اlأma dacwa الnajdiya fi الtakfiiri wاlqitaal xalay waxaynu soo maray muqadimaad afar ah muqadimadii shanaad baynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala caawa waxayna ku saabsantahay muqadimadaas culummada qaarkood ee isku dayay inay naqdiyaan ama ay duraan manhajka a'immada akhdaday galaan waxaa ka mid a in aima dacwa najdiya ay muxaakamadeeyaan ama maxkamad saaraan ayagoo ku maxkamadaynaya manhaj culummo kale ay leeyihiin waxaad arkaysaa wadaadku leh aima dacwa najdiya waxay ku qaldameen masaladan takfiirinta ama daabitkaas ama cudurdaarkaas ama dagaalka noocaasa lianna maxaa yeelay sidaasi waxay khilaafsan tahay manhajka ibnu taymiya waa khata ninka caalimka markaad maxkamadayn ama aad eedayn ama aad geed la fuulayso waa inaad daliil ku maxkamadayso ilaahay baa yidhi rasuulkiisi baa yidhi ijmaacu baa sidaa ah ama qiyaas jeli oo saxiix ah oo muctabar ah laakiin inaad tidhahdo wadaad hebel baa sidaa qaba asna wuu khilaafay haddaba waxaa khaldanhee ninka khilaafay baa khaldan yacni waa maxkamadan jirin maxkamad aan jirin wey ragga sidaa ay sameeyey ay ku badan tahay maqaalaadkiisa waxaa ka mid ah sheekh eh, abu moxamed eh, xasan bn caliy alkataani almaqrib waxaa le aan ka soo hadalay labada risaale uu leeyahay nadaraad nadaraad fi dacwa alnajdiya iyo kitaabkiisa la yidhaahdo alajwiba alwafiya cala alas'ilati azakiya labada kitaabba oo aad ugu eedeeyey a'immada khaasatan masaladan takfiirka iyo qitaalka waxa ay xambaarsan yihiin labada risaaleba culumada inuu maxkamadeeyo isagoo leh ibnu temiye ay khilaafeen hadda kama hadlayno ibnu temiye ma khilaafeen mise way waafaqeen laakiin asalba fikraddaasaa khaldan inaad tidhahdaa wadaad hebel inuu khaldan yahy waxaa tusahay inuu ibnu taymiye khilaafay miisaan ma maaha shaekhulislaam ibnu taymiya miisaanka iyo micyaarku waa daliilka min alkitaabi wasunnati walijmac ilaa aakhirihi hawshaasi marka waa khalad la galo muqadimada inaan baraarujiyo waan rabay waxaase oga gol leeyahay aima dacwa najiisha moxamed ibn cabdulwahaab ibnu sulaymaan atamiimi wiilashiisii xuseen iyo xasan iyo cabdullaahi iyo maxaanku idhahdaayey ibraahim wiilashuu dhalee culummada ahaa iyo cabdallaba kulligood iyo raggii ka dembeeyey culummada ahaaba waxay caddeeyeen oy tibaaxeen sheikhuna asaguna ka hadlay in culummada ahlusunna waljamaaca afraadooda ayntan taqliidinayn daliilu ay ku raacahayaan culummada muslimiinta raggaanu u jecellahay waxaa ka mid ay yidhaahdeen ibnu taymiye iyo ardaygiisii ibnuulqayim wa maca daalika hadday khaldamaan waannu ka leexanaynaa mooyeene daba istaagi mayno khaladka ku raaci mayno hadallaha noocaase uu sheekhu le waxaa ka mida shimxaa cabdiwahaab raxmat ullaahi tacaala calayh yanbagii lilmu'mini an yajcala hamahu wa qasdahu macrifata amri illaah wa rasuulihi fii masaa'ili alkhilaafi waalcamali bidalika wayaxtarima ويوقرهم ولو أخطأوا لكن لا يتخذهم أربابا من دون الله هذا طريق المنعم عليهم وأما اطراح كلامهم وعدم توقيرهم فهو طريق المغضوب عليهم واتخاذهم أربابا من دون الله وإذا قيل, وإذا قيل قال الله قال الرسول قال الله أعلم منا cafwan hum aclamu mina fahada ariiqu daaliin sheekhu wuxuu yidhi ruuxa muslimka waxaa laga rabaa inuu u qasto niyadiisu ay noqoto ilaahay xukumkiisi amarkiisi inuu garto masaa'ilka laysku hayaa weliba waxaa intaa dheer daliilka hadduu kuwa cadaadana waa inaad ku dhaqanto culummadii ka horraysay iyo kuwa kula joogana aad ixtiraamto haddayba dooneen ha gafeen haddii masaa'ilkaas masaa'il ay yihiin markaasi khatooda lagu gaalooba aysan ahayn oy masaa'il khilaaf saa'iqa ka furan yahay uu yahay ama ay kuu muuqataba xataa khilaaf saa'iq uusan ka furaanin ruux inuu cudurdaar leeyahay ma bannaana buu in culimmadii laga dhigta arbaab iyo ilaahyo sokadii la caabudo sidaasi dhaqankaasi aan tilmaamay waa ariiqulmuncami calayhim buui inta alla u nicmeeye waa sidaa waa in daliilka ay raacaan culummadana ay xurmeeyaan hadalkooda in layska tuuro ayagana aan la xurmaynin waa ariiqulmaqduubi calayhim buui qolyaha ka dhigtay arbaabna waxaa weeyaan buui qolyaha marka lagu yidhaahdo ilaahay baa yidhi oo rasuulkiisi baa yidhi waxay odhanhayaan culammadii aanu daba taagnaynayno diinta ka qaadanayneen taqliidinayno ma idinkaa ka aqoon badan wiilashiinan shalay soo ruculeeya hadda yimid maxaad sheegaysaan ma idinkaa shaafici iyo maalig iyo abu xaniifi iyo axmed iyo ibnu taymiya ibnu qayim ka aqoon badan kuwaana wuxuu yihi waa ariiqu daaliin ariiqu lmaqduubi calayhim iyo ariiqu daaliin iyo ariiqu lmuncami calayhim buu sheekhu soo kala sheegay saddexdaa wada loo kala jabaabo kitaabka loo yaqaan adura saniya waad ka fiirin kartaan mujaladka afraad sabxada tobnaad hadal ku saabsan manhajkooda fi ikhtilaafi alculamaa sheekhu wuxuu leeyahay moxamed cabdulwahaab raxmat ullahi tacaala calayhi ida ikhtalafa kalaamu axmada wa kalaamu alasxaab haddii xanaabilo iyo axmed ay isqabtaan imaamkii madhabka fanaquulu fii maxali اnisaaci ataraadu ila اllahi wailaa rasuulih hada madhabkan waa saas iska badaa cid kale haddii axmedna xambal iyo a'imadii madhabka qaadi abu yacla iyo abulkhaaab iyo ibnu taymiye iyo ibnu qudaame iyo abu camar almaqdasi iyo raggii a'immad ahaa ee fannigan iska lahaa xanaabilada madhabkooda hadday iskhilaafaan buuhi waxaan leenahay ha loo noqdo wixii muran ah iyo iskhilaafa ismaandhaafa ha loo celiyo ila allahi wa ilaa rasuulih laa ilaa kalaami axmed waa hadalka sheekha axmed loo noqon ma axmed marjac ma ah miisaanna haddii la ysqabto waa in kitaabka ilaah iyo sunnada loo laabtabo walaa ilaa kalaami اlasxaab loo noqon mahay bui maxay xanaabilo tidhi walaa ila الraajixi min dalika bal qad yakunu الraajixu wاlmurajaxu min الriwaayatayni wاlqowlayni khaطأa qaطca waqad yakunu sawaaba waa hadalkii sheekha wuxuu yihi waxaa laga yaabaa riwaayada raajixada fii madhab اlxanaabila iyo qowlka marjuuxa labaduba inay khata noqdaan qaطca oo daliil ay khilaafaan cad oo nas ah inay sax noqdaanna waa laga yaabaa muhimaduna waxaa weeye in daliilka la raaco laakiin axmed lagu gartamo ama lagu kala baxo ama asxaabta xanaabeel lagu kala baxo waa khaa waxay gelaysaa ariiqu almaqduubi calayhim ama ariiqu daaliina calayhim baadaaliin bay gelaysaa marka waa hawl khataro sheekhu uu ka digay durar saniya mujalladka afraad safxada sideed baad ugu noqon karta sheekhu wuxuu yidhi haddana mar saddexaad wbiاljumlati famataa ra'ayta اlاkhtilaafa faruddahu ilى اllahi wailى الrasuul waإida tabayana laka alxaqu faاtabichu cafwan fain lam yatabayan واxtajta ilى اlcamali faqalid man taiqu bicilmihi wa diinihi yani khulaasuu sheekhu ku siinaya haddaad culummadii muslimiintoo iskhilaafay aad aragto khilaafka waxaad u celisaa faruddahu ilى اllahi wailى الrasuul waإida tabayana laka اlxaq faاtabichu haddii xaqu kuu cadana raac waa dadaasho ijtihaad iyo baadhitaan baad samaysay waxbaa kuu caddaan waayey markaa maxaad samayn buu sheekhu ku yidhi taqliid baa markaa kuu furan buui waa meeshay culimmadu dhihi jireen ninka mujtahidka ah ma bannaanta in khayrkii uu taqliidiyo haa cinda alxaaja masalaa lagu weydiiyey caamada inay ku dhaqmaan bay rabaan aqoontaadii waxbaad firfiiriso kutubtii baad rogtay oo waa dadaashay masalada way kuu dilaaci weyd waxaad leedahay weli ima caddaanin laakiin ibnu taymiya sidaa qaba ibnulqayim baa qaba shaafici baa qaba maalig baa qaba axmed baa qaba a'ima min a'imati almuslimiin baa sidaa qaba diinkoodii iyo aqoontoodana waa ku kalsoonahay ayagaan taqliidinaynaa baaritaankii baad sii wadan marka shan maalmood kadib bay kuu dilaacday wixii shalay aan fudud waxba kama jiraan baad leedahay oo maalinka horse adiga noo fuduuday ma aha marka waxaad leedahay waxaan taqliidiyey man aiqu bidiini wa cilmihi cinda alxaajati ila alcamal masale laga hadlo weeye oad arkaysaa shaafici wuxuu ku leeyahay masaladan waxaan ku taqliiday cataa ibn abi rabax uqalidu fi hada lanna waa mujtahid mulaqa almujtahid qad yuqalidu cinda alxaajati wadaruura tii buu sheekhu ka hadlahaya وبالجملة فمتى رأيت الاختلاف فرده إلى الله وإلى الرسول فإذا تبين لك الحق فاتبعه فإن لم يتبين واحتجت إلى العمل فقلد من تثق بدينه وعلمه bicilmihi wa diinih addura saniya mujalladka afraad safxada saddex iyo tobnaad intaasoo dhan waa manhajka culummadu ay kuu caddaynayaan inay mutabiciin yihiin daliil ay raacayaan waxaa marka khalad ah oon loo dulqaadan karin adoo bahdii wahaabiyada u nasab sheeganaya ama nin salifiba iska dhigahaya inaad aa'ima dacwa najdiya maxkamadayso maxkamadda iyo kifaduna ay tahay waxay khilaafeen ibnu taymiya waa khata aan loo dulqaadan karin ibnu taymiya aanu soogdan ibnuqayim waxay ka qabaan aima dacwa najdiya niman madax bannaan weeye oo shabkaxsanaya sheekh eh, ibnu taymiya eh, cafwan shee maxamed abdilhab wuxuu leeyahay ina aladii nactaqiduhu wanadiinu allaha bihi wanarju an yuhbitana allahu calayhi annahu low halata huwa ibnu taymiya ka hadlahayaa annahu low halita huwa aw ajalla minhu aw ajallu minhu في هذه المسألة وهي مسألة المسلم إذا أشرك بعد بلوغ الحجة أو المسلم الذي يفضل, يفضل هذا مشرك كفضية على الموحدين أو يزعم أنه على حق وغير ذلك min alkufr الصريح الظاahiri اladي bayanahu اllah وrasuuluه وbayanahu culamaء الأmة أna nuؤmin bma jaءna can اllahi وcan rasuulihi min takfirihi walow halطa man halط sheekhu warkiisi wuu kuu dhammeeyey muxuu ku yidhi waxaanu aaminsannahay een ka diin dhiganayno xaggana aanu rajaynay ilahay inuu nagu sugo nagu dilo waxaa weeye ibnu taymiye iyo cid ka weynba hadday khaldanto oy masalada mushrikiinta ku khaldanto waa la takfirin la takfirin maayo warkooda xaggaan iska dhigaynaa buuri maxaa yeele ilaahay baa kitaabkiisa ku caddeeyey sunnadaa caddaysoo qaadaa dhigtay culummadii muslimiinta hawshaa ku ijmaacay mushriga ilaahay khayrkii baryahaya ama ninka odhanaya mushrikiinta yaa dhaama qolyahan wahaabiyadaee muwaxidiinta sheeganaya ama sheegahaya mushrikiinta inayba saxan yihiin ninka asaga waa kufrigiisu waa kufri sariixa buu i loona lagana gaban maayo walow halita man halit wuxuu yidhi kayfa walxamdu lilah ونحن لا نعلم عن واحد من العلماء خلافا في هذه المسألة وإنما يلجأ من شاق الله فيها إلى حجة فرعون من شاق فيها إلى حجة فرعون قال فما بال القرون الأولى أو حجة قريش ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق الدرة السنية مجلد كالسقالات منهج الشيخ وهي صفحة أفر بقوليا لح ويلكيسي hadalkan aad buu u fiican yahay lanno sheekh abu maxamed alkatani wuxuu leeyahay najdiyiinta iyo dacwa najdiya ninka ugu muctadilsan ee dhexdhexaadka ee dacbacsan ee degan waxaa weeye waa cabdallah ibni moxamed sheekha iska lahaa alkalimaat annaafica waad soo marteen bay ila tahay fi lmukafiraat alwaaqica wadaadkaasaa muctadilaba waa acdalu najdiyiin ninka rasaa'ilkiisa akhriyana muctadil buu noqon buuri almihim muctadilkii yaa ka hadlaya ibnu taymiya qayim qiimaynaya wuxuuna yidhi wa cindana ana alimaama bna alqayim wa shaykhahu imaama xaqin min ahli الsunnati waاljamaca wa kutubhum cindana min acazi اlkutubi ila anana hayru muqalidiina lahum fi kuli mas'ala muxuu ihi sheekhu ibnu taymiya iyo ardaygiisu culummada ahlu sunnaay nooga tirsan yihiin waa nimanaanu jecelnahay waa imaama xaqin wa hudan hase kutubtooduna waa kutubta u qiimo badanee adduunka taallay ku jirta hase yeeshee mas'alo walba kuma taqliidinna buuhi faina kula waaxidin yuukhadu min qowlihi wayutrak ila nabiyana muxamed sal ly slam wa mukhaalafatunaa lahuma macluumatun fii ciddati masaa'ila minha الطلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس فإننا نقول به طبع طبعا لأئمة الأربعة هذا الدير مسائل كيبو مركا tilmaamay kadibna masaa'il fara badan ay ku khilaafeen oo fiqiyaad leh oo tafsiir leh oo axaadiid xukumkeed leh ayaa jirta yacni sheekhu wuxuu kuu sheegay a'immada in la xurmaynayo laakiin aan la taqliidinaynin fii kulli mas'ala aabbihii moxamed cabdilwahaabna sidaasuu soo yidhi wiilkii muctadilka calaa ra'yi almaqhribiyiinna asna sidaasuu yidhi mujalladka toddobaad safxada laba boqol siddeetan iyo shan ayaad ugu laaban kartaa qadiyadda marka waxaan rabaa waa khata haddii la maxkamadaynayo culummada in wadaad lagu sargoosto waa khata muqadimada lixaad ayaduna waa iska kooban tahay insha allahu tacaala waxaa weeye ma'khadu اlkufri wاltakfiiri waاkhtilaafi الnaasi fiih dadka muslimiinta ama culummada muslimiintu waxay isku maandhaafeen oo isku hayaan ee ee gaalada xaggee gaalaysiinta iyo waxan waa kufri iyo waa gaalnimo iyo diin baa lagaga baxa xagee laga qaadan qadiyada marka ardaygu inuu isku ogaado waa muhiim lanna wadaadihii aima najdiya manhajkoodii iyo waxay qabeen baynu ka hadlaynaa marka waa inaanu ogaano ninka maxkamadaynaya ee durahaya eele halka way ku khaldameen ama way ku bariqdeen ama masaladan huluwi bay ku galeen ama tashadud baa ku jira iyo adadayg iyo cunfi horta waa inaan ogaano madhabkaadu muxuu yahay fi lkufri watakfiir adugu madhabkaadu horta ma saxan yahayo ma muctasilaad u gashay mise ashaaciraad u gashay mise jahmi baaba tahayba fi hada albaab mise waxaa tahay calaa maa dalla calayhi alkitaabu wasunatu wa ijmacu salafi markaasaan eh, fahmi karaa maxkamadayntaadu haddii laakiin adoo kufri oo dhan ba ictiqaad u celinhaya ama takdiib u celinhaya ama takdiib iyo jaxdi lisaani u celinhaya oo aduguba aafaysan aad tarada waxaan maxkamadanhayaa hebel baan miisaan saari fahwa haalin fii hada albaab mutashadid wa saaxibu cunfin fii hadi اlmas'ala nin walba oo qabo wax ku arkaa in badanna waa idinkala hadlay hawsha ayada ah haddaad qabto oo kiyaalo murji'o maxaad dadka ku xukumi haddaad oo kiyaalo murji'o wadato waxaad ku xukumi wax walba takfiir iyo huluwi iyo waxaad dhihi tashadud baad la soo istaagi haddaad okoyaale jahmiye qabtana waxaadan ku xukmin nin walboon jahmiye ka aha inuu khaldan yahay so sidaa ma aha haddaad okiyaalaha muctazila qabtana muctazila wixii ka soo haroo dhan inay ahlu dalaal yihiin baad xukumaysaa kolba okiyaalaha kuu xidhan iyo waxa meeshan kuugu jira waa in layska hobsado taasaan oga jeedaa maakhdu alkufri wاtakfiir hawshaa muhiim jiddan waay waa in lagu baraarugo markaan soo gebagabeeya hadalkayaadan ku badinine culummada muslimiintu laba kooxood weeye xaggee gaalnimo laga qaadan waxa kufriga maxaa lagu ogaan maxaa wax lagu tagfiiriyaa ahlu sunna waljamaca intaan ka warqabo iyo fuqaho badan iyo mutakallimiin badan iyo usuuliyiin iyo fuqaho akarkood waxay leeyihiin gaalaysiintu iyo ama kufriguba waa xukum sharci ah xugum ilaahay subxaana wa tacaala loogu laaban oo rasuulkiisa loogu laaban oo ijmaaca muslimiinta loogu laaban weeyaan waxaana laga qaadan xukumkaas axkaamta sharcigaa ah meesha laga qaato xalaasha iyo xaaraanta waxaan waa bannaan yahay ma bannaano waa waajib waa sunno waa karaaho waa mustaxab meesha axkaamtaa laga qaataa kufriga iyo takfiirintana laga qaadan wax farqi ana ooma dhexeeya min xayu lma'had sidaasay leeyihiin nuquul dhowra aan akhriyo kadibna aan ka gudbo alimaam ibn cabdilbar imaam eh, ahli اlandalus wa imaam اlmagharibati bilaa nisaac afar boqol lixdan iyo saddex hijradu geeriyo waad garanaysaan bay la tahay wuxuu leeyahy imaamkaas saaxibu الtamhiid wاlistidkaar macruuf weeye hani can الtarjama watacriif alwaajibu fi الnadari anlaa yukafara ila man itafaqa اljamiicu calى takfiirihi aw qaama calى takfiirihi daliilu laa madfaca lahu min kitaabin aw sunna hadalkii sheekha weeye waajibku waxaa weeye buuhi inaan la gaalaysiinin nimaan laisku waafaqin gaalaysiintiisa oo waa daliilkii ijmaaca daliilkii ijmaaca weeye ama aysan aayad qur'aana ku tusin ama xadiid nebi maxamed kufrigiisa iyo gaalnimadiisa muxuu kuu sheegay saddex daliil alijmaacu wاlkitaaba wالsunna idan waxaa weeye altakfiiru wاlkufr ma akhadkiisu waa min alkitaabi wasunnati wa ijmaci salaf اlumma kitaabkiisa marka atamhiid baa lagu laabanayaa mujaladka labaatan iyo saddexaad safxada saddex boqol lixdan iyo sideed ilaa saddex boqol lixdan iyo sagaal alimaam moxamed alhazaali oo ka dambeeyo an boqol iyo shanta hijrada geeriyooday wuxuu ku yidhi ina alkufr waa faqiih kale oo ashcari ah isagu eh, ahlu sunna almaxda laguma tiriyo laakiin ahlu sunna alcaamu ku jiraa ilan ahlu sunnaha laba qaab loo sheegaa mar waxaa loo sheegaa ahlu sunna oo saddexda imaam ruuxa sugaya eh, eh, imaamatu abu bakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali imaamadooda dadka suga ee intuba eh, ka weli dhigta een ka beri noqonin ayaa mar waxaa la yidhahdaa ahlu sunna marka waxaa soo geli xataa mucsiladii mucsilada xataa marka waxay ku jiraan ahlu sunna fii muqaabili shiica ahlu sunna marka waxay ka soo horjeedaan shiicadii iyo markaas e, iyo intoodii kale wey kuwa marka waxaa loo yaqaan waxaa layidhaha waa ilaaqu ahli sunna bimacna alcaam ilaaqu ahli sunna bimacna alkhaasna waxaa weeye waa dadka suga ilaahay sifaadkiisa masalatu ru'yada khalqu afcaali اlcibaad masaa'ilka lagu kala tegay jahmiye iyo mucasilo lagu kala tegoo dhan dadka ka badbaaday cudurkaas ayaa waxaa la yihahdaa ahlu sunna almaxda alkhaasa ashaaciro markaan dambe ma soo gelahayaanoo kor u tuuraynaa laakiin ta ku jiraan idan abu xamid alhazaali isagu wuxuu leeyahay waa faqiih baabkan ashaaciro salafkay ku waafaqsan yihiin ma akhadu lkufri wاtakfiir rag yaroo ayaga ka midoo mutakalimiin ah mooyeene badankood waxay la socdaan ahlu sunna waljamaca waxayna yidhaahdeen wuxuuna yidhi abu xamed alghazali ina alkufra xukmun sharciyun kaariqi wاlxuriya war kufriga iyo takfiirintu waa xukm sharci wuxuu la mid yahay xorriyadda ruuxu waa xor iyo waa addoon gormaan xukumayna bidaliil wاriqi مثلا إذ معناه إباحة الدم والحكم عفوا والحكم بالخلود في النار ومدركه شرعي فيدرك إما بالنص أو بقياس على منصوص asagoo hoos buu u degay wadaador maxay soo sheegeen in ijmac iyo kitaab iyo sunno loo daliishan asaga wuxuu ku daray alqiyaas cala almansuus asagaa ka saxan haddii la yihahdo qiyaas cala almansuus laga qaadan mahayo kufr iyo takfiir waa khata lianna waxaad ku soo barateen waraqaadka iyo meelaha yar ku soo barateen qiyaasku inuu yahay daliil xujo sharciya alxuja sharciyana tu'khad jamiicu alaxkaam minha wixii xugame markaa uusan gelin mooyeen meeluhu geli jiro oo dhan waa in uu galo weeye qiyaasku mar kale wuxuu leey walaa ynbagii an yudanna ana takfira wanafyahu ynbagii an yudraka qaطcan fi kuli maqaamin bal itakfiru xukmu sharciyu yarjicu ila ibaxati اlmaali wasafki اdima'i wاlxukmi biاlkhuluudi fi الnaari fama ahaduhu kama ahadi saa'ir اlaxkaami الsharciyati fataaratan yudraku biyaqiinin wataaratan yudraku bidannin haalibin wataaratan yutaradadu fiihi intaasuu noqonayaa wmahma xasla taradudun faاltawaqufu can اtakfiiri أwlى wاlmubaadaraة ilى الtakfiiri inama taglib calى طibaaci man yaglab calayhim اljahlu kitaabkiisa faysal tafriqati bayna اlislaami wالzandaqa safxada afartan iyo toddobo iyo safxada siddeetan iyo sagaal ilaa sagaashan baa loogu laaban karaa hadalka u cadee u dhaadheer weeye hadalkiisa waad iska garanaysaan bayla tahay wuxuu idhi gaalaysiintu ma aha iyo nafjulkufr inaad u aragta had iyo koor waa inuu daliil yaqiini ah oo qaciha ah uu tuso rag baa hadda koor ku fashilmo oo kadibna wareegaystay marka wuxuu idhi fii kulli maqaamin qad yakuunu qaciyan yaqiiniyan waqad yakuunu wuxuu noqon karaa daliil bidannin haalibin daniyin maxaa yeele waa xukum sharci ah axkaamta sharciga maxaa lagu yaqaan qad takuunu qacan wa qad takuunu dannan ayib xukum sharciga marka sidaas wey warkiisu meesha laga qaadana axkaamta sharciga meesha laga qaato umbaa laga qaadan marbaad yaqiin kufrigii daliilkiisuna yaqiini noqon falka iyo qowlku ruuxu uu sameeyo kufrigaana dalaaladiisu cala alkufri watakfiir uu noqon yaqiin marna muxtamil buu noqon marka uu muxtamilka noqdae daniga uu noqdo baa laisku khilaafa inta badan waaba qarnigii afraad taqriiban yaa nin aad u xanuunsaday andalusi oo maqhribi oo maaliki ah markuu aad u xanuunsadayba waagi dambe duunsado ka kacay nin baa maalin soo baqo hebelow bal waran xabaal qarkeed baa tagtaa laydhi see tahay wuxuu idhi xanuunkan iyo maralka i qabtay waxaan kala kulmay ciqaab iyo culays iyo laxw baan kala kulmay xataa abubakar iyo cumar haddaad dila aana muteen buui low qataltu abaabakr wa cumar wixii laxawa i qabtay maanan muteen buui culumii maalikiya loo bandhigay xukumaale ninkaan niman waxay dheen waa gaal kaafir biاllahi اlcaiim niman waxay dheen meye waa muslim maxaa keenay hadalkuu ku hadlay dalaaladiisa cala alkufri ayaa muxtamilo ah niman waxay dheen hadalkiisa waxaa ku jira tajwiir اllahi subxaanaه wa tacaala ilaahay inuu ku xukumay inuu yahay jaa'ir aan garsoor ahayn bimacnaa ilahay wuxuu ku dhufto way ciqaabtaan mudnaa ka badan dembi aan gala man yacmal suuan yujza bihi waaban ogolahay laakiin nabarka laygu qabtay waa nabar ka culus hee dembiga aan galay buu leeyahay marka waxay dhaheen waxaa ku jira he meeshaani hee ilaahay subxaanahu cadligiisii in la duroo la farageliyo hoostay ka xariiqeen niman waxay dhaheen kufri ma ah way u ta'wiiliyeen waxaa laysku hayaa dalaaladan ficilka ama qowlka cala alkufri wsabab eh, dhib ma laha aduu markuu taradud kaa yimaado oo daahir uusan ahayn oo ilan dawaahirtu waa min adanni اlhaalibe oo marka uu muxtamil yahay falaa yuhbatu takfiru bimuxtamilin muxtamilka asaga ah marka laga hadlaya adilada danigada kuma jirto aladila daniya waa min adawaahir weligaa ha ku khaldamin hawsha ayadaa alimaam cali ismaaciil abyaari asagu wuxuu yidhi hijradu dhintay waa ninkii sharxay kitaabka alburhaan fi usuul fiq ee uu leeyahay imaam alxaramayn aljuwayni ayuu sharxay kitaab aad u qiimo badan wey wuxuu idhi ina cilma alkalaam cilmi alcaqaa'idka mutakalimiintii warkoodii waxay u yaqaaneen alculuum alcaqliya ina cilma alkalaami laa yurshidu ila ma yukafaru bihi biاnnadari ila maxdi almacquulaati wainama yaqacu اtakfiiru biاnnadari ila aladilati sharciya takfiir iyo kufr wuxuu ku sugnaadaa daliil sharci ah daliil caqli ah meeshan kama shaqeeya buuri oo ashcari la soco ninka asaga ibnu taymiye iyo ghazaali iyo ibnu cabdilbar maqhribiga iyo mashaayikhda kulli isku meel bay u socdaan waa kufriga takfiirku waa xukm sharciga waxaan laga qaadan meesha axkaamta laga qaato shaekhulislaam ibnu taymiya asagu muxuu yidhi marjacaas aan sheego kitaabkiisa loo yaqaano altaxqiiq walbayaan fii sharxi alburhaan fii usuul fiqi mujalladka labaad sideed boqol afartan iyo toddobo sideed boqol afartan iyo toddobo mujaladka labaad baa loogu noqon karaa shaykhulislaam ibnu taymiya asagu wuxuu yidhi ina alkufra xukmun sharciyun mutalaqan can saaxib الshariica waa xukm sharciga waxaana laga qaadan nebi maxamed baa laga qaadan iyo diinkiisa wاlcaqlu qad yuclamu bihi sawaabu اlqowli wakhaطأuhu walaysa kulu ma kana khaطأa fi اlcaqli yakunu kufran fi الsharci kama anahu laysa kulu ma kana sawaaban fi اlcaqli tajibu fi sharci macrifatuhu laba kala baab way bui caqliga hawlahaada bannaanka gee maalan haddaan inkira maalan washington inay jirto magaalo washington la inay jirto hadda shay waa macluum bidaruura cinda annaas alyowm waan inkiray maba jirtaan waa sheekabarada khiyaalaad weeye may takfiirinaysaan ma takfiirin kartaan lianna maxaan inkiray shay xisi ah ama maxsuusoo daruuri ah laakiin shay sharci ah ma aha laakiin maanta haddaad inkirta inay maka jirto oo madiine jirto waa lagu tagfirinaya leanno makiya madiino waa laba magaalo oo xugum sharciga ku xidhan yahay warkusoo sidaa ma ah marka wixii iskuma khaldaro masaa'ilka marka kufriga gaalaysiintu waxaa weeye masaa'il u laabanaya xukumka sharciga u laabanaya kitaabkiisa loo yaqaan dar tacaarud alcaqli waalnaqli buu iyo kala saaridda madhabka ahlulbidac iyo ahlusunna ayuu ku sheegaa meelo badan waa kaga hadla lakin naqligaasa u gaaban mujaladka koobaad boqolabaataniyo cafwan eh, laba boqol afartaniyo ko mujaladka koobaad laba boqol afartaniyo ko ilaa akhirihi hadalkaas khazali oo dhanna wuxuu ku soo guuriyey oo weliba uu sallimay oo weliba u xujaystay kitaabkiisa asabciiniya hadalkii khazali dheeraaan soo guuriyey kitaabkiisa sabciiniya uu ku keenay jumlatan wa tafsiirana wuu aqbalay buqyat waa loo yaqaana sabciiniya waa la yidhahdaa sabxada saddex boqol afartan iyo shan waa laga muraajacayn karaa madhabkaasi waa madhab اlfuqahaa wاlusuuliyiin waa ahli الsunna wاljamaca oy weliba ashaacira ku jiraan iyo mucsilo badan ba xataa ay sidaa qabaan xataa shiica la socoto markaa kale madhab akar اlmuctasila iyo shiicada badankood iyo bacd اlashaacira iyo wa kaiir min almutakalimiin waxaa leeyihiin altakfiiru wاlkufru waa xukmun caqliyun waa xukm caqli ah wixii caqligu uu ku tusay inuu gaalnimo yahay baa gaalnimo ay dheheen wuxuu caqligu uu ku tusay inuusan gaalnimo ahayna lagu gaaloobi maayo saa darteed adila asharciya kumaba tusayso kufr iyo takfiir lagu kala tag warkooda halkaasayna ku biyo shubatay faahfaahinta marka intaa ka dheeraadka waxaa loogu laaban karaa maraajicda hadda soo siiya qaybo ka ah sida daru tacaarud alcaqli waalnaqli waxaa kaloo loogu laaban karaa alabkaar abkaar fi usuuli diin اlamidi mujaladka saddexaad afar boqol iyo kow alcawaasim wاlqawaasim Eh, ninka loo yaqan ibn eh, lwasiir alyamani zaydi waa muctasilina wadaaddaa yidhahdo madhabkiisa kamuusu noqonina waa la sheegaa mujalladka afraad laba boqol iyo sagaal saddex boqol lixdan iyo sideed iyo boqol siddeetan ilaaba waa laga fiirin karaa qadiyadda marka waxaan oga jeeday eh, a'immada dacwa najdiin markaad masaa'il kufri takfiir ku naqdinayso ama aad faragelinayso haddaabaad qabto marka horeba aad aaminsan tahay gaalaysiinta iyo waxa gaalnimo la yidhaahdo waxaa laga qaadan caqliga calaa hada alasaasna aad wadaadihii ku maxkamadayso ma kaa aqbalaynaa waxaan kaa aqbalaynaa waa markaad usuushana aad ku waafaqsan tahay waxaan gaalnimo ahayna ay gaalnimo ku sheegeen waan ka aqbalaynaa qadiyadda muqadimada toddobaad ee aynu ku gabagabayn doono muqadimaadkii masaa'ilkii baynu u gudbaynaay iطiraabu الnaasi fi asbaab اlkufr wالtakfiir wاlcismatu inama hiya fi madhab اslf dadku waxay isku baraanbaraan asbaab اtakfiir ma ahadkii baa hadda ka soo hadalay meesha laga qaadan madraga daliilka laga qaadanayo hunaa waa maxay asbaabta farqun bayna alasbaab wa bayna aladila adila daliilu takfiir iyo sababu takfiir waa la kala yaqaanaa bay la tahay markaad leedahay maalan ilaahay oo loo shariig yeelo inay gaalnimo tahay waxaa tusay qowluhu tacaala baad ayad baad sii dayn oo xadiid baad sii dayn o ijmac muslimiin baad ku xidhi oo qiyaas baad keenaysaa hada daliilu takfiir iyo maahadkiisi iyo daliilkiisi ruuxii markaad leedahay gaalnimo ku dhacayna waa inaad fal ama muxuu ahay qowl ama caqiido ama shiki sharcigu u cadday inay gaalnimo tahay ruuxi laga helo ruux waa in laga helo ayib ficilku waa inuu yahay ficil mukafar ah daliilna waa inuuinuu mukafarya ku sugnaado marka dadku sabab takfir wuxuu ka dhigahaya atakdiib hazaali kutubtiisa akhri ma akhadu takfiru ahlu sunna waljamac la socdaa laakiin sababu takfir marka la marahayo wuu ku bariiqday intaa wadaad baa kala sooci waayey dan ka dhawaaqahay marka danna kama lihin ma'hadka marka la marahayo wuxuu ku waafaqa ahlu sunna waljamaaca laakiin sababka marka la mar wuxuu celiyaa takdiib fakulu maa kana takdiiban fi sharci fahuwa kufrun waida ntafa takdiibu falaa takfiruu ku leeyahay muxuu ku yidhi haddii takdiib lagaa hela beenin aad alla beenisay iyo rasuulkiisii iyo kitaabkii iyo ah xukm daruuri ama qaطciga ama daliil rabbi ama xadiid mutawaatira aad beenayso gaal baatay wax walbood ku dhacdo hadaan beenin lagaa haynin hee muslim baa too gaal matid buu ku yidhi iga qabsaba waa dardaaran xoog badan wasiyuu ka dhigay waa baail waxay u laabanaysaa waxay u laabanaysaa madhabkiisi fi liimaan waan soo faahfaahiyey masalada waxaan kaga soo hadallay kitaab اliimaan mafhum اliimaan cinda aw mafhum اlkufri cinda annaas ninka ku yidhaha aliimaanu atasdiiq alqalbi weeye wuxuu ku dhihi kufrigu iyo takfiirku waa kufrigu waxaa weeye wa atakdiib alqalbi ninka ku yidhi iimaanku waa atasdiiq alqalbi wاliqraaru biاllisaan ilaahw qalbiga laga rumeeyo iyo baaطinka afkana iyo laga qiro ayaa iimaana wuxuu ku dhihi kufriguna wa atakdiib alqalbi iyo wajaxad allisaani ninkii qaba iimaanku waa qowl iyo camal iyo ictiqaad kulli wuu kugu takfiirin dhankeedii kale haddaad gaalnimo ku dhacdo ficlan haddaad qowlan ictiqaadan shakan aw rayban ilaa akhirihi yacni nin walba wuxuu u laabanayaa manhajkiisa fil iimaan iska hubso marka waxaa kuwa caddaan madhabuhu fi lkufri baa kuwa caddaan fi lkufri sabab alkufri weeye madhabuhu fi asbaabi اlkufri baa kuu caddaan laakiin ma'khadu اlkufri niman kugu khilaafay asbaab الtakfiir ayaa ma'khadu اlkufri iyo daliilkiisa kugu waafaqsan ashaaciro badankeedna waa sidaa ashaaciro badankeed axkaama oo dhan xaggee laga qaataa axkaam oo dhan waxaa laga qaataa sharciga ku leeyihiin oo taxsiin iyo taqbiixa way inkirsan yihiin sidoodaba waad ogtihin baa ila taha hawsha ayada ah marka ma'khadka way kugu waafiqa ashaaciro hadda abyaari waa mutakalimiinta waaweyn baa lagu tiriyaa weliba xilligiis nin la awoodaa xagga cilmulkalaam walcaqaa'id ma jirin ba hawlahoodii wey ma atii saxanayd baan ka hadlaynaa wa maca dalika wuxuu kugu waafaqsan yahay fii ma'khad alkufri wاtakfiiri asbaabtan aad ku kala tagtaan baa laga yaaba oo dawaabid buu u sameeyey asbaabu takfiir oo saddex buu ka dhigay shuqul aan ku lahayn sunnada nabi maxamed waa la muraajacayn karaabay ila tahay taasi marka waxay keenaysaa ninkii marka qaba ookiyaala muxuu ahay khaldan fii asbaabi اtakfiiri wاlkufri wuxuu ka odhanhayaa xataa salafku way ku degdegeen takfiirinta muctasilada tusaale gaaban haddaan idin siiyo nihaayat اlmaطlb fi diraayat اlmadhab lilimaam اlxaramayn اljuwayni mujaladka sagaaliyo tobnaad safxada sideed iyo tobnaad wuxuu leeyahay muctasiladu bidcooyinkay la yimaadeenee kufriga waxaa u fudud buu ihi bidcatu khalqi اlqur'an ahwanu bidaci اlmuctasila wa aysaruhaa waxaa weeye wuxuu ihi wa alqowlu alqur'aanu kalaam اllahi makhluuq in la yidhaahdo bidcadaasaa bidcooyinka muctasilo u yar buro u fudud wa maca dalika in la takfiiriya muctasilo wuxuu yidhi waa zalal iyo khata walaa yucaddu madhaban fi اlfiqhi bal huwa inama huwa zalalun fi اtakfiir markaasuu haddana wuxuu yidhi وأna أquul laa sabiila إilى تkثiir الmuctaزilaةi وman fي macnaahum min أhli الأhwاء yani wado loo mari kara in slkun wxuu isku waafaqeen inay gaala yihiin ninkii yidhaahda alqur'aanu kalaam ullahi makhluuq yidhaahda inuu gaal yahay isku waafaqeen bal waxay takfiirin jireen waagi dambe ninka iyaga takfiirin waaya waman shaka aw tawaqafa fii kufri man qaala alqur'aanu makhluuq fahuwa kaafir ida kaana miman yafhamu dalik axmed iyo abu zurcat araasi iyo abu xaatim iyo qayuda way samayn jireen marna way itlaaqi jireen waa in ruux fahmayo horta hawshii ayib ardaygiisi baa ka daray hazaali wuxuu yidhi in la takfiriya muctasilo waa tasaruc ila takfiir maxay qabaan ookiyaalo maxay qabaan waa idiin sheegay iska ilaaliya hadda ookiyaalo waxay qabaan khilaafsan asbaabu takfiir limadhab sl bay khilaafsan tahay wuxuu ka soo hadlayay falaasifada ibnu sina iyo abmxuu ahay abu nasr alfaraabi warkoodii iyo aristo iyo aflaton iyo nimankii suqraat iyo nimankii falaasifada ahaa qaybtoodii ilaahiyiintayd buu la xisaabtamaya igadaa kuwa kale iyagoo aan acaajimta waxba aan fahansanayn kuwaa marka kufriyada waaweyn ay ku dhaceen buu ka lagu khaldami karaa jirto loo qaadan kara inay kufriyaad aan kufriyaadna ahayn buu oy falaasifa ku aafaysan yihiin ha ku aafaysnaada laakiin gaalnimo ma ahaba wuxuuna yidhi markuu intuu kufrigeed soo sharxay asaga kufri u arkaayay wa ama maa waraa'a dalika min nafyihim asifaat sifaatka ilahi o dhan bay anfiyeen <clears throat> wa qowlihim inahu caliimun biاdaati wlaa yuclamu zaa'id cala اdaati wma yajra majrahu famadhabhum fiiha qariib min madhab اlmuctazila walaa yajibu takfiiru muctasilati bimili dalika buui kadibna wuxuu yidhi waqad dakarna fi kitaabi faysal tifraqati bayn alislaami wazandaqa maa yatabayanu bihi fasaadu ra'yi man yatasaaracu ila takfiir walaa yajibu takfiiru lmuctasilati bimili dalika ninka takfiiriya wuxuu ku jiraa minman yatasaaracu ila takfiir almunqid min adalaal ee safcada labaatan iyo sideedaad ka fiiri yacnii nin walba oo kiyaaluhu qaba ay ku xidhan tahay wadaad miaal xay oo hadda cusub aan ku siiyo alimaam اlbukhaari maxamed ismaaciil imaami ahli sunnati waljamaca wa saaxib الصaxiix waa taqaanaan bailata bukhaari nimaan garanaynin ma jiro bukhaari inuu jiro waa shay macluum cinda almuslimiina bidaruura haatan soo sidaa ma aha haddaad laakiin inkirta kugu tagfiirin mayno bukhaari maba jira haddaad tiraada siiso lagu gaalaysin maayo bukhaari ba wuxuu ka hadlay jahmiyadii iyo kufrigoodii iyo balaayadoodii markuu soo shaxay kitaabkiisa khalq afcaal cibaad yaa wuxuu yidhi wa inii la astajhilu miman laa yukafiruhum idaa kaana yacrifu xaalahum buui bukhaari waxaa agtayda jaahil ka ah oo aqoon darra ay haysaa buu idhi ninkaan jahmiye tagfiirinayna asagoo og xaaladooda sheekh shucayb arnaad wuxuu hi waa quluwun fi ddiin hawshan ayada ah bukhaari warkiisu waa min alghuluwi fi ddiini wاlifraati wاltafriid ila aakhiri sheekhi buu caydhsaday meel buu kaga soo hadhay bukhaari ka akhri tarjamada imaam albukhaari fi siyar siyar aclaam الnubala ila taxqiiq buu ku leeyahay taxaliil ah shucayb baa kule waa aragteen bay la tahay ataxqiiq min xayu اljumla fiican laakiin akhطaa badan baa ku jirtoon la sallimayn tanaa ka mid ah wuu qabtay wuxuu yidhi hadalkan bukhaari wuxuu ku jiraa dahabi baa soo guuriyey oo sallimhayo weliba taageersan dahabiyo asagu markuu isku oyaala ma qabaan dahabi marka hawsha asagoo ku rakibay motoor ka saaran waa motoor waafaqsan fii aglabihi waafaqsan bukhaari kiisa marka lama yaabana kamana didahayo laakiin ninka wax kale ku ladhnaa ama hawlo kale ay ku dheganaayeen ee meel kale lagaga dheganaa muxuu yidhi dubu u qabtay wuxuu yidhi waa min alghuluwi fi اddiin ma takfiiru اljahmiya min alghuluwi fi اddiin ah haddaba marka yaa la takfiirin hadday jaamiyo gaalo noqon weyd axmed wuxuu ihi man tawaqafa fii kun fahuwa kaafir calaa qaacidati salaf haddaynu fiirino sheekh shucayb waxaan dhihi karraa waxay ku jirtaa khaanadii ragga la takfiiriya laakiin masaladan jaahil buu ka yahay marka waa loo cudur daari ayb haddaad adugu qabto wey alcudur biljahli haddaadan qabinna alamtaraad kala dhic baan u malay almuhim ka muraajiya halkaa ayada ah culaysba ma laha saa wadaadihii dambe sheekhnubas iyo culamo fara badan oo wadaadka iska lahaa mxuu ahaa eh, ibaatu sifaat ilaahiya iyo niman badan baa qabtay eh, dhib badan buu shacayb hawshaa kala kulmay naqdi culus buu kala kulmay wuuna ku khaldamay asagana waxaa aafayey jamaaldiin alqaasimi saaxib maxasin ta'wiil baa risaalahadda kor qoray muxuu ahaayey uu kaga hadlahayey aljahmiya oo uu ka dhigay niman ahlu sunnaba inay yihiin wuxuu ihi jahmiya ibnu ahlu sunna niman fiican bay ahaayeen mujtahidiin khayr badan siyaasad baa loo takfiiriyey takfiirintooda iyo xadgudubkooda hawl siyaasadeed bay ahayd hawl diineedba ma ahayd halkaasay baashu tagtay isku ogyaala lama qabo hawshaa waa inaad ku baraarugto xalay waxaan kuu soo sheegay haddii aynu mar isku waafaqno manaadka takfiirka oo intaa ka wada soconno muxuu ahaaye dawaabida iyo iyo shuruudda la sheegay iyo mawaanicdu khilaaf saa'iq baa ku jira hawshaa nin walboo khilaafana waa khata agtay waa nin gafsan weeye waxaa idiin soo sheegay xalay khawaarij iyo salafku waxaa u dhaxeeya waxay isku hayaan fii takhriiji اlmanaad laa fii taxqiiqi اlmanaad xalay intaa inaad soo kala fahanteen baan u malayn oo in badan aan celceliyay intaan sharxi karay kolley salafku waxay dhaheen imaam taymiya kutubtiisa akhri wuxuu le wa inama ibtadacu الtakfiira bالdunuub khawaarij maxay la yimaadeen ibtadacuu altakfiira biاldunuubi wاlmacaasi lam yabtadicuu laakiin khawaarij altakfiira biاlkufriya hawsha waa in la isla fahmo khawaarij waxaa lagu haysta waxaa weeye manaadka ay wax ku takfiirinhayaan waxay wax kugu takfiir nin walbo ilaahay caasiya oo macsiye dembi ku dhaca agtooda waa ka gaal laakiin slafku ninkii macsiyo aan gaalnimo gaadhsiisanayn ku dhaca waa muslim faasiqa hadduu ka toobadkana ahlu khayr wey laakiin waxaan la gaalaysiin karaa ruuxu markuu ku dhaco wax gaalnimo ah fii kitaab wa fii sunnati moxamed wa ijmaci salaf ilumma ilaa aakhirihi waad garanaysaan baylata laakiin wadaadaha ah, fuqahada iyo culummada kale ee isku waafaqay fii manaadi takfiir oo in takfiirku iyo kufrigu uu ku kooban yahay goonina ku yahay maa huwa kufrun bidaliil intaa isku waafaqay kadibna isku khilaafay taxqiiqulmanaadka hawshooda tabdiic lama geliyo takfiirna lama geliyo khawaarijna lama geliyo ilaa man jahila aw safiha bilxaqi wahuwa laa yaclam hawshaa weligana ha ku khaldama iska ilaaliya nin baa dalka kuleey hebel waxaa weeye khaariji takfiir limaada liannahu laa yuraaci dawaabit wa ataxaddaa in la keeno innahu laa yuraaci dawaabit inay tahay madhab alkhawaarij in badan baan hawshaa ka hadlay laakiin lama awoodo caraatan mooyeen lama awoodo in la keeno waxaa lagu uhi hebel waa khaariji takfiira limaada liannahu laa yactabir addawaabita walmawaanic war hawshan waa ra'yu sheikhulislaam ibnu taymiya iyo ku raacay in loo tiiriyo bihada aliطlaaqna waa khata lisalafi saalix madhab salaf maxaa lagu sugaana hadda kahor baan kuu soo sheegay somaynan soo bima yahbutu madhab salaf maxaa lagu sugaa baa soo nidhi laba ariiq keliya ariiq saddexaadna waa baail hawsha inaad soo fahanteen bay ila tahay madhab ay culummada qaarkood iyo fuqaha waaweyn qabaan weeye ninka ku raacana haddee waa khayr bidaliil ninkii diidana waa daliil baad ku kala baxaysaan laakiin wax la yidhaahdo ruux gaalnimo ku dhacay buu takfiirinhayaa walaa yuraaci dawaabit wاshuruud wاlmawaanic saa darteed waa takfiiri khaariji ah laa yuujad fii kutubi culamaءi اlmuslimiina qaatibatan waa aaraa iyo aqwaal iyo ikhtiyaaraad libacdi fuqahaءi اlmuslimiin warkaa inaad fahantaan muhim jiddan wey kana soo heli maysaan kutub اlmaqaalaat wa kutubi ahli اlcilmi wax bidca loo yaqaano man laa yuraaci dawaabit الtakfiiri wاlkufri fahwa min alkhawaarij soo heli maysaan waa taxadda inaad keentaan haddaad ii keentaan habeen dan baan ka noqonaya hadda goorna qaacida idin soo siiyey maxaa idin soo idhi laa ataradad fii taqdiimi اlmacluumati الصaxiixati laxdat اlcuhuuri calayha wain khaalafat lii ra'yan saabiqan أو aqdabat sadiiqan aw asarat lii cadowa haddaad intaad berri baadhitaan gashaan rag badan baa tihiin ood ku dhaqaaqdaan sheekh guugal aad kaalmaysataan aad keentaan wax la yidhaahdo man laa yuraaci dawaabita wa shuruuda takfiri fahuwa khaarijiyun ood salafka ka keentaan iyo bidaliil ataraajac fi leylati alqaadima in sha allahu tacala hawshaa aan laakiin anugu ma hayo aniga takfiir iyo khaariji waxaa wa man yukafiru الnaasa bالdunuubi wاlkhaطاaya wاlaaثam alatii hiya duuna اlkufri ama dawaabita iyo shuruuda iyo mawaanicda ictibaarintoodu waa khilaaf fuqaha weeye khilaaf fuqaha u dhexeeya oo khilaaf saa'iqa weeye nin walbana madhabka la quman ee bidaliil buu dooranhayaa saa darteed jahligu inuu cudurdaar yahay fii masaa'il اlkufri wاtakfiir axnaafna ma qabaan maalikiyana ma qabaan hadda kahorna waa idiin sheega ila tahay maqli meesha ninku leh maalikiye iyo eh, xanafiya waa khawaarij waxaa laisku waafaqay inaya madaahiba ahlu sunna waljamaca afartaa madhab weligiin ha khaldamina wax inaad kala fahantaan muhim jiddan wey waxaan oga gol leeyahay asbaabta kufriga takfiirka iska ogow ruuxu mowqifku ka leeyahay bacdahaa wadaadaha wuxuu ku haysta iyo qaabka u maxkamaday markaasaad fahmaysa masalada koobaad haddaan u gudbay intaan kaga tago Eh, in badan baan hawshaa faahfaahinay laakiin intaa uun waxaan rabay inay noqoto toddobadaa muqadimo waa arar iyo hordhacan ugu talagalay eh, wadaaddaha eedeeya ama dacwa najdiya eedayntoodu inay saxantahay in kale inay toddobadaa muqadimo ka qayb qaadato inaad ila fahanto qaabkaynu oga hadlayno masalada koobaad ama dacwa najdiya iyo waxay ka qabeen xukmu man lam tabluqhu dacwat اrusul arisaala almuxamadiya ama rusushii kale ee ka horraysa nabigeenna ninkan dacwa tawxiidiya aysan gaadhin ayma dacwa najdiya maxay ka qabeen baxigaa baxi dheer weyo khilaafka u dhexeeya wadaadahee saddexda qaybood loo kala jebiyo ayay dhexda kaga jiraanoo xanaabilo ay a'immadu oo madhabka xambaliga iyo asal taageersan yihiin xanaabilona waxay u badan tahay nimayn dacwo rasuul soo gaadhin inuu macduur yahay rasuul ka horreeyey mid ka dambeeya midnaba khilaafna waa jiraa ibnu xaamid alxambali oo min aimati alxanaabila weliba asxaab ikhtiyaaraat walwujuuh lagu tiriyana isagu waa mucadab khilaafka halkaasay kaga jiraan laakiin hadda waxay khusayeen waxaa weeye dadka ayaga hortood geeriyooday ee dhammaaday ee ilaahay khayrkii baryi jiray ee owliyada tuugi jiray ee ilaahay khayrkii wax u gowrici jiray ee qubuurta ku dhawaafi jiray ee qubuurta iyo owliyada sharadka u geli jiray ee xuquuqdii khaaska ahayd ilaahay lahaa axadan alla ahaynoo makhluuqa siiyey maxay ka qabeen waa dadkii dacwadoodu aysan gaadhin xaggana shirkiga ku jiray alladii lam tabluqu adacwa tawxiidiya xaggana shirkiga ku jiray maxaa uu xugumay ka qabeen tafsiil ba ayay ka qabeen tafsiil ayay ka qabeen oo ra'yi tafsiili ay qabaan waxay leeyiin dadka annaga naga horreeyey ee shirkiga ku jiray iyo kuwii naga horreeyeen shirki ku dhicin iyo muxuu ahaayey dadkaasi annagu miisaan waxaan saaraynaa saddex qaybood ah saddex qaybood ah bayaan saaraynaa waxay leeyihiin sidau horta xukumka kuwaad naga dhagayso dadkii naga horreeyey oo dhan waa gaala ma odhanayno ninkii noo tiiriyana faqad iftara calayna ummaddii naga horraysay oo dhan ilaa nebi maxamed ilaa qarnigii lixaad labaad saddexaad ilaa qarnigii labiyo tobnaad anagu aan soo kudnay ama aan soo baxnay dadkii naga horreeyey kulligood waa galo hal doon ma saara inay tafsiil baan gelinayna tafsiilku muxuu yahay ninkii annaga naga horreeyey asagoo tawxiid iyo islaamnimo saxiixa ku geeriyooday waa muslim ahlu janno oo walaalkaanna ah wa in lam nacrif caynahu wa shaksahu yaanaan garananbe wixii naga horreeyey ee tawxiid islaamnimo ku dhintay muslimiin way ahlu khayr ninkii naga horeeyey isagoon dacwiyo towxiid soo gaarin fiican shirki iyo kufri isagoo ku jira ku dhintayna daahirkiisaan ku xukumaynaa annahu kaafirun mushrik waxaana dhici karta inuu cuurdaar leeyahay waa dhici karta laakiin daahirkiisaan ku xukumayna ixtimaalkaasi ictimaadi mayno tafsiilkaasay gelin jireen waxayna yidhaahdeen dhowr naqli aan kuu soo qaado marka si aan hawsha u noqonin oo hadal iska irtijaali ah ragga waaweyna aima dacwa najdiya u cadcad rag baa haldoor raggu ma sina isku aqoonna ma ahay dacwa najdiya marka taasaa toosha loogu qabto hal maxaa jira nin muxuuha ishu ay ku qaban oo rag waaweyne sheekha maxamed ah wiilashiisii cabdulaahi iyo khaasatan xuseen marka laga soo dhaqaaqo wiilku awowgu ah cabdiraxmaan ibn xasan iyo cabdilaiif ibn cabdiraxmaan xag kale marka la fiiriyo oo ragguusan qoyska ahayn laakiin culmo ree najdi ahaa waxaa ka mid a ah xamid naasir bn macmar oo ardaygii sheekha ah ninka u xoog badnaa bacda sheekh aqoon badnaa ee reer intuu dood la galay iyo suufiye meel saaray boqorkii ashraabti maka haysta wuxuu wahaabiyo idinki iyo rag eh, khusuumtiinna kaalaya waa an yuxshara naasu duxan baynu ka dhigaynay raggii loo soo xulay buu ahaa xamed ibnu naasir ibnu macmar raggii samriyey doodda waxay socotay muddo bil ka badan ciraaq ilaa suuriya ilaa masar suufiye way soo habarwacatay way soo naafaqaateen xaramka ilahay baa lagu kala baxay dooda ayada ahaydoo kitaabaa qornaad ka helaysaan durarsanaya ku jirta doodda dhex martay wadaadaha suufiyada iyo sheekh xamed waa lagu kala baxay sheekh xamed ibn naasir baa ka mid a ragga cadcad sheekh cabdallah eh, eh, ibn cabdiraxmaan baabatiin waa taqaanaan bay la tahay asagu weliba waa raggii bilaabay inuu radiyo daawud ibnu jirjiis ninkii shaydaanka musiibada ahaa xamed naasir muxuu leeyahay markuu qadiyad ka soo hadlay wuxuui walaa yalzamuna takfiru man maata fi ljaahiliyati qabla uhuuri hada اddiin la soco hadda uhuuri hada din maxay oga jeedaan waa dacwadoodii dacwadoodii tawxiidkoodii bay ka hadlayeen wanaagga ay wadeen walaa yalzamuna takfiru man maata fi ljaahiliyati qabla ظuhuuri اddiini fainana la nukafiru الnaasa biاlcumuumi kama laa nukafiru اlyowma biاlcumuum dadkii naga horreeyey o dhan hal doon wada saari mayno sida hadda kuwa nala joogaba hal doon aan u saarayn bal naquulu maxaan leenahay man kaana min ahli اljaahiliyati caamilan biاlislaami taarikan lلshirki fahuwa muslimun وأma man kana yacbud اlأwhaana wmaata calى dalik sheekh xamed ibnu naasir wuxuu soo yihi raxmat ullahi tacaala calayhi dadkii naga horreeyey ee qabla duhuuri hada diin geeriyooday kulligood wada takfiirin mayno <clears throat> sida maantaba aanan kulligood u lahayn waa gaalo waxaan leenahay buu yidhi sheekhu wuxu uhi waxaan leenahay ninkii qabla atawxiid wa dacwa najiya geeriyooday asagoo islaamka ku dhaqmaaya ilaahayna keligii caabudahaya ruuxaasi waa muslim ruuxa asagaa waa muslim ruuxii geeriyooday asagoo awhaanta caabudahayo o owliyada baryahaya diinkanna uusan soo gaadhin qabla dacwatina geeriyooday asaguna wuxuu ihi fahada daahiruhu اlkufru wain kaana yaxtamilu annahu lam taqum calayhi اlxujaة الrisaaliya lijahlihi wacadami man yunabihuhu liannana naxkuma biاظaahir buku ruuxi asagoo tawxiid wanaagsan haysta hortaana dhintay muslim dhinto khayr badan wey dadkii hortaana geeriyooda dhammaaday ilaahay khayrkiina baryi jiray dacwo saxiixana weli aysan gaadhin waxaanu ku xukumaynaabuu sheekhu ku yidhi daahirkiisa ayadoo dhici karto inuusan dacwo risaalaba aysan soo gaadhin oo fiican maxaa yeelay liannanaa naxkuma bidaahir warkaasi war adag culus wey wuxuu ihi wa ama alxukmu cala albaaini daahirkiisu kufri iyo kaafir iyo mushrik weeye laakiin xagga hoose cudurdaar ma jira mise ma jiro maxaa aakhara lagu samayn wa ama alxukmu cala albaaini fadalika ila allahi laa yucadibu axada ila bacda qiyaami اlxujati calayh kama qaala tacala wma kuna mucadibiina xata nabcaa rasuula waama man maata minhum majhuul alxaal tafsiilku u fiirsa xamam ibn naasir hadduu hawsha ka hadlo waxaa weeyaan bir buu ku goynaya wuxuu ka soo hadlay macluumulxaal buu ka soo hadlay oo laba nooc ah macluumulxaal nin lagu ogyahay xaaladiisa bilislaami watawxiid oo muslim ah iyo nin lagu ogyahay daahirkiisi inuu ahaa nin ku mutalabisa bishirki walkufriyaat xaggana aan la ogeyn xujada inay ku quntay iyo in kale ninka asagana kufriiyo shirki baa loo xukumi daahiran baatinkiisa hoosena allah ka warqaba cudurdaar inuu leey in kale annaga hawlnoo taalla ma ah man maata minhum majhuula alxaali fahada laa natacaradu lahu walaa naxkumu bikufrihi walaa biislaamihi walaysa dalika mima kullifna bihi tilka ummaة qad khalat laha maa kasabat walakum maa kasabtum walaa tusأaluuna cama kaanuu yacmaluun yani xamd naasir waxay la tahay warkiisu inu war bannaanka yaallo wey dad waxaa la yidhi ree hebel hortiin dhammaadee ka warrama waxaan ku leey ree waagay dhammaan hayeen adugu ma joogta mise maadan ma joogin xog ka haysa maxay ku dhaqmi jireen towxiid saxiix iyo wanaag muslimiin weeye maxay ku dhaqmi jireen ahlu qaabuurkay baryi jireenoo tuugi jireen waxaan ku leeyahay buu kuhi sheekhu hee eh, waa macluumulxaal bishirkin wa kufrina kafaro weya daahiran ree hebel baa tiri maxay ahaayeen ma aqaanaa tiri waxay ahaayeen waa ummad idinka horraysay towxiid saxiix miyay ku dhaqmi jireen allahu aclam laa adri ma kufriyaad bay ku dhaqi laa adri maxaa loo yaqaanaa majhuululxaal kuwa wuxuu yihi laa lahu walaa naxkumu bikufrihi walaa biislaamihi limaada kufrigiisu xukumi mayno hee kufriga hadi waa inaan ku ogaano islaamkiisana xukumi mayno maxaa jira waxaa u badnaa dadkaas naga horeeya alghaalibu fiihim aljahlu wاlkufru wاshirk marka waxaa weeye kufrigana waa in ruuxa lagu hubsado mamnuuc waa inaad tira waxaa tidhi magaale ninka ninka waa kuma hebel xaggeed ka timid magaale heblo tuug baa taalli saariq baa taad maxaa jira magaalada tuugada ku badan baa tiri hawsha ma soconaysaa hawsha waa hawl khata ah waxaa tihi magacaabale cabdulaahi xasan buu ku yidhi xaggeed ka timi magaala heblo tuug baat war maxaa jira goorma wax ka haday magaalada tuugaa tifka ah tiri waa bur bur bay ka yihiin war ruuxu wuxuu waa in lagu arko falku iyo ficilku ruuxu waa inuu sameeyo markaad ruuxa leedahay waa kaafir ama ad leedahay waa mushrig waa inaad ku hubto kufrigii iyo shirkigii iyo beentii iyo sariqadii iyo zinadii iyo wuxuuna ku dhacay hawshaasi qaabkaasuu sheekhu oga hadlay waxaa taa ku keenay oo kale dadkaasi asalkooda hore muslimiin bay ahaayeen shirki aarica ku yimid shirki aariga ma ku yimid fiihim almuwaxidu almuslim wa fiihim almushriku marka xukm caama lama siin kare waa inaad tirahdaa ninkaasi majhuul xaalu laa atacaradu lahu laa axkum lahu biislaam walaa bikufrin hadalkaasi waxyaabaha lagu naqdiyey bay ka mid tahay waynu gaari doonaa laakiin sheekh wuxuu yui walaysa mima kullibna bihi waa runtii sheekhu walaa takfi maa laysa laka bihi cilmu wey ruuxan xaalkiisii ama bikufrin ku ogow ama biislaamin ku ogow laakiin tolkii raaci oo bimacnaa kufri saar soo adiga hadda kuwo aad ku soo ogaatay wanaag islaamnimo u xukumay ma ah marka tawaquf buu asagu sheekhu qabay waana siday u badnaayeen lahu llahu ljanna waa majhuul xaalkiibu hadda ka hadlahaya faman kana minhum muslima adhalahu اllah اljanة wman kana kaafiran adhalahu الnar wman kana minhum lam tablغhu dacwa faamru ilى اllah wqad calimta اlkhilaafa fi ahli اlfataraat wman lam tablغhum اlxujaة الrisaaliya halkaasuu kaga hadal dheer oo faahfaahsan weeye laakiin hadalkaa qiimaha badan waxaa lagu naqdiyi karaa oo fiiro oo laga faragelin karaa ruuxii macluum اlxaal bilkufra waa la gartay rixii islaamnimo lagu ogaana waa la gartay ruuxii xaaladiisu ay majhuulo noqotay een laga warqabin fuqahadu waxay raaciyaan diyaarta ama aqlabka majhuul xaalku ama daartaa la raaciyaa markuu wax kaaga xidhmo ay xaalad kaaga xidhanto ama waxaa la raaciyaa aqlabka ayaa la raaciyaa waynu gaari doonaa nuquul ku saabsan laakiin ayagu waxay wadaaduhu qaateen majhuul xaalka hawshiisa inay ka gaabsadaan nimanka noocaasa ee is-ilaalin xataa u khilaafay madaahib kaiir min alfuqahaa in la yidhaahdo waxay ahaayeen he mutashadidiin hulaad wa hada gaayatun fi اlquluwi wa hada caynu الظulmi licibaad اllah wa hada israafun fi اtakfiiri wاlguluwi fi اddiin waa wadkii kataani weeye waa nimaan la yaabay weeye xaggana isku dayaya inuu dhaho waanu insaafaya wadaadaha waa khaa bal waxaa la odhan karaa aima dacwa najdiya culamada muslimiinta ma soo marin rag lamid a xagga iska ilaalinta takfiirka iyo kufriga ilaa madaahib ay la yimaadeen ahlu sunna aysan shuqul ku lahaynoo murji'a loo tiiriyo oo waxay tabaniyeen inaysan ruuxna ku takfiirinin ilaa bimaa ajmaca calayhi اlmuslimuuna annahu kufr madhabkaana madhab ahlusunna waljamaca ma ah hawshaas intii la naqdin lahaa ee wadaadaha la tacliiqin lahaa yaa waxaa leey idinkoo sidaa yidhi haddana waxaa tihin qulaad fi takfiir ninka yidhi laa ukafiru ilaa man ajmaca almuslimiina calaa kufrihi waa in la yidhahdo waxaad u gashay murji'o murjia sidaa qabta ahlulbidac kalaa qaba sidaa in la yidhahdo maya waxaaba ta adaaba haali ah ninkan khaalime waa in waxaa tahay mutasaahil muxuu ahaayey fii nafyi takfiir fii nafyi takfiir in la yidhahda halkaa la maro laakiin waxaa weye nin walba okiyaalhu qabo kugu qiimaynaya mujalladka toddobaad ee hadalka dheeraad qiimaha badnaa mujalladka toddobaad boqol afartan iyo shan baa laga fiirin karaa waxaa su-aasha laftirkeeda la weydiiyey wiilashii sheekh maxamed ibn cabdilwahaab xusein cabdallah ibraahim raggaasaa la wey iyo xamid naasiro wada socda waxayna ku jawaabeen waxaa la yidhi waxaa la weydiiyey can اlmumini biاllahi warasuulihi ida qaala aw facala ma yakunu kufra jahla minhu bidalika falaa tukafiruunahu xata taquuma calayhi اlxujaة الrisaaliya fhal low qutila man hada xaaluhu qabla ظuhuuri hadi اdacwa mawduucu fahal qatl cafwan fahal low qutila man hada xaaluhu qabla ظuhuuri hadi dacwa am mawduucun wlaa baa la yidhi waa su-aal khad adag la weydiy wadaadaha afarta ah ama saddexdaa waxaa la yidhi ruux mumina oo ilaahay rumeeya asalkiisi yaa gaalnimo iyo ficil kufriga ku dhacay aqondo run oo ku dhacay iyo jahli waxaan soo fahnay buui saa'ilkii inaydan takfirinayn ruuxa jaahilka ood u cuurdaaraysaan laakiin hadday dhacdo asagoon weli loo asagoon eh, diintii aan la gaadhsiinin oon wax fiican loo sharxin haddii la dila ninkaas magtiisi ma dhacaysaa mise waa laisku leeyahay qaantiisii mna salaaxaysaa mise maya mu'min buu ahaa billaahi wa rasuulihi saalix ah wuxuu ku dhacay gaalnimo jahli baana u geeyey weli xujadii looma caddayn asagoon weli wa loo sharxin oon wax la barin haddii suurka nin kala qaado oo uu ku cibaadaysto ama uu ku shiido ka warramaa la yidhi ninkaasi magtiisii iyo dhiiggiisii iyo diyadiisii ma laisku leeyahay waa su-aal adag waxay ku jawaabeen ida kaana yacmalu biاlkufri waاshirki lijahlihi aw cadami man yunabihuhu laa naxkumu bikufrihi xata tuqaama calayhi اlxuja walakin laa naxkumu biannahu muslimun maxay rabaan waa qaacida tabciid alaxkaam qaacida tabciid alaxkaam islaamnimana laguu sugi maayo xukumkii gaala kaafir dilkiisu waajiban lagu siin maayo waxaan islaamnimo laguu siinaynin waxaad la tiid maa yunaaqid الtawxiid tawxiidka iyo shirkiguna waa didaanin laa yajtamicaan marka xukum islaam ma qaadan kartid surka maa lagu qaado mayo wax laguma sheegin wax laguma caddaynin marka waxay kala qaadhayaan dilki iyo alxukmu biاlإslaam biاlislaam nafsashadaba waa taqaanaan bay la tahay gaalada kufaarta asliyiinta culamadu maxay yidhahdeen badankood ilaa dhambaalkeena iyo dacwadeennu ay gaadho hee lala dagaalami maayo إida kaana yacmalu bاlkufri wالshirki ljahlihi aw cadami man yunabihu laa naxkumu bkufrihi xatى tuqaama calayh اlxuja walakin laa naxkumu bأnnahu muslimu bal naqulu camaluhu hada kufru yubixu اlmaala wاddama warkaa inaad fahanteen bay la tahay waxaan leenahay bay dhaheen wuxuu sameeyey iyo falkuu ku jiro waa kufri iyo gaalnimo dhiiggiya maalkuna waa bannaanaanaya asaalatan wain kunaa laa naxkumu calى hada الشhakhصi licadami qiyaami اlxujati calayhi wlaa yuqaalu in lam yakun kaafiran fahuwa muslimu bal naquulu camaluhu camalu اlkufaar waإطlaaqu اlxukmi calى hada الشhakhصi bicaynihi mutawaqifun calى buluuqi اlxujaة الrisaaliya wqad dakara ahlu اlcilmi ana asxaaba اlfataraati yumtaxanuuna ywma اlqiyaamة fi اlcarasaati walam yajcaluu xukmahu xukma اlkufaari walaa xukma اlabraar ninkan waxaan gelinayna fii baabi اlfataraat ahlu fatruhu waxaa laisku waafaqay waxay ku jiraan ee kufriyaadkay sameeyeen inuu kufri yahay iyaguna ay kafaran yihiin adduunka markay joogaan waxay samaynhayaan hadduu kufri yahay alfatran waa ku jira muwaxidiin baa ku jira lagama hadlaayo waxaa ku jira man laysa indahu tawxiidun walaa kufrun kuwaasna haynoo dambeeye ahlu fatraha ah niman shirkiyaad samayn jiray dacwo rasuulla aysan soo gaadhin adduunka intoo joogaan waxaa mutafaqa inay gaala yihiin laakiin aakhara markay tagaan waxaa laisku khilaafay ma la cadaabmise maya a'immadu waxay dhhi ninkan noocan waxaan ilxaaqinaynaa baabu asxaabi alfataraat islaamnimana u xukumi mayno mujaladka adura saniya mujaladka eh, tobnaad mujaladka tobnaad sabxada boqol soddon iyo lix ilaa soddon iyo toddobo hadalkaasi marka hadal dheeroo iska cadoo bannaanka yaalla wey haddaba dadkii ka horeeyey ama dacwadu aysan gaarin ama risaaladu aysan gaarin ama tawxiidku usan gaarin ninkii islaamnimo iyo wanaag ay ku yaqaaneen islaamnimo ay u xukumeen ninka kufri iyo shirki ay ku hogaayeenna daahirkiisa ay ku xukumeen ninka majhuulul xaalkaana eh, waxay yidhaahdeen warkiisa waannu ka gaabsanaynaa ilaahay nooma kalifay inaan dabagallo hase yeeshee laa naxkumu lahu biislaamin walaa bikufrin warkaasi inuu iska caddeeyay la tahay masalada marka ahlulfataraadku ayagoo abxaad gooni ah yaa laga qoray aadna waa lagu dagaalamay culamaa waxay qabaan ahlufatra waxay maba jiraanba sideeduba ahlufatra maxaa loo yaqaanaa ahlufatra waxaa loo yaqaanaabay yidhahdeen wadaadaha tacriifiye ee inay jiraan qaba waa qowm iyo dad nabigii horena aan soo gaarin ka dambana aan gaain dacwo nabina aysan gaarin sidooduba hayjad cidlay ku nool yihiin meel cidlo ay fadhiyaan risaalo nabi ciise iyo muusena ma soo gaadhin walaa mid ibraahim iyo ismaaciil mid nabi maxamedna may sugan laba reer dhaxaad bay ku jiraan khabar maafish wey warna ma hayaa dadkaa ma la heli karaa wadaadda waxay dh lama heli maba jiraanba waxayna ku dhigay inna arsalnaaka shaahidan mubashiran wanadiira ina arsalnaaka bashiira wanadiira wain min ummatin suuratu saba soo ma ahayd wain min ummatin ilaa khalaa fiiha nadiir walaqad bacana fii kulli ummatin rasuula an icbud llaha wajtanibu taaquut labadan aayadood waxay caddaynayaan ummad ummad nebi maxamed ka horraysay oo rusul iyo ambiye aan loo diri inaysan jirin nabigu xadiid saxiixa ama xasana wuxuu ku sheegay lixdan iyo sagaal ummadood inay naga oy ummadda nebi maxamed toddobaatan ku tahay antum tutimuuna sabciina umma antum khayruha wa aqlaha cala allah aw kama qaala calayhi isalaatu wasalaam toddobaatan ummadood buuxinaysoona jiraysa lixdan iyo sagaalkaa ummad ilahi wuxuu ku wa in min ummatin ilaa khala fiiha nadiir walaqad bacadna fii kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu taaquut niman halkaasay istaageen niman waxay way jiraanoo waxaa loo deliishay wamaa kunna mucadibiina xataa nabcaa rasuula nimanka waxaa in la yidhahda waqad bucia rusul aayad maxay tidhi wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcaa rasuulan sax wey laakiin qad buciat walaqad bacatnaa fii kulli ummati rasuula an icbudullah xaggeed gey wain min ummati ilaa khalaa fiiha nadiir wadaadda waxay ku dhegeen kulamaa ulqiya fiiha fawjun sa'alhum khasaratu alam yatikum nadiir nadaara la shardiyaa waxaa lagu dhigi waa in min ummati ilaa khalaa fiiha nadir xaggeedkeen laftigu waa loo digay nadirku waaba taagan yahayba yacni masale laisku hayo weeye ahlu fatra ma jiraan dhab ahaan mise ma jiraan aan ka soo tagno hadday jiraan umadaaye xukumkoodu muxuu yahay niman waxay dhaheen waa macduurin ashaacira horboodaysa niman waxay dhaheen waa mucadabiin ahlu fatraha shirki ku dhacay weligood baa dacwadiisan gaarina caqligooda imaankooda ilaahay barhaya khaalia abuuray cil iyo dhul taagay garan waayeen caqligay shirki iyo kufri bay ku agaasimeen ay ku garteen tawxiidka alle iyo diinka may ku qaataan fikraddan uu ku gartay shirki inuu madhoodheeyo oo kufri iyo gaalnimo uu ku dhufleeyo caqligaas miyo asagoo fitradii kaalmaysanhaya muu garto saa darteed nebi ibraahim wuxuu yidhi bay dhahay innii araaka wa qawmaka fii dalaalin ma madhi innii uuxiya ilaya anaka fi daami wuxuu ihi inii araaka anaa u arka wey waxay ila tahay markaan ijtihaaday oo hawsha fiiriyey caqligayna adeegsaday inii araaka wa qawmaka fii dalaalin mubiin suuratu ancaamad waad garanaysaa nabiyulah ibraahim inuu deliishaday xujaj kowniya aayaad kowni ah oo u deliishaday cala atawxiidi wa nafyi shirki falama ra'a shamsa falama ra'a alqamara waad garanaysaa walahan bay ila tahay hawshaas idan masalada masale aad la iskugu hayo weeye ashaaciro waxay horbooday inay cudurdaar leeyihiin muctasilo iyo maaturiidiyo iyo jamaaca min ahli sunna waljamaca waxay qabaan ahlulfatra idaa ashrakuu inay yihiin gaalo fi dunya aakharana mukhalladuuna fi naar madhab saddexaad oo ibnu taymiye iyo ibnu qayim ay u tiriyaan mararka ahlu sunna u tiriyaan marna ay adiladu ay sheegaan waxay dhaheen tafsiil waxay ku jiraan ahlulfatraha shirkiga ku jira waa kufri iyo gaalnimo in la cadaabana waa mutaan laakiin cadaabkay mudan hayeen qaban mahayo ilaa ilaa bacda ilaa biirsaal اrusul madhabka tafsiilkaa ayay qabaan waa madhab aan mar baynu ka hadli doonnaa aan daliil badan ku taagnayn qolyo waxay u qaybeen ahlufatra saddex qaybood waxay dhahaan ahlu fatro laysa cindahum tawxiidun walaa shirk xayawaan iska daaqahaya ah ilaahay ooma sharig yeelaan allana ma waxidaan ilaahay ba ma yaqaanaan khabar maafish sida locda ay foofaan waana soo xaroodaan kuwa waxay dhaheen aakharaa la imtixaani imtixaan baa u yaalla iyo ahlu fitra tawxiid iyo wanaag iyo islaam ku dhaqmay iyo khayr ee sharaa'ic iyo furuuc diineedna ka jaahil noqda kuwa waa loo cudurdara waa muslimiin jannayna galahayaan iyo ahlu fitro shirki ku jira waa mukhalladuuna fi naar saddexdaana waa u kala jebiyaan yacni dagaalka ba-an waa jiraa faahfaahinta masalada ninka raba aan maraajic siiyo <clears throat> maraajicda loogu laaban karo waxaa kow ka ah usuul اdiin licabdilqaahir albaqhdaadi safxada laba boqol sideetan iyo toddoba ilaa sideetan iyo sagaal waxaa loogu laaban karaa usuul اdiin liabilyusr albasdawi اlxanafi safxada laba boqol toban iyo afar ilaa laba boqol toban iyo sideed waxaa loogu laaban karaa isla usuul اdiin licabdilqaahir albaqhdaadi الtamimi alashcari safxada laba boqol labaatan iyo lix ilaa labaatan iyo toddobo alfuruuc libnu muflix alxambali mujaladka tobnaad ariiqu hijratayn libn اlqayim mujaladka labaad ilaa wixii ka dambeeya na waad ku arki kartaa ilaa baxru اlkalaam liannasafi ieeaniyo o ilaa sideean iyo saddex kitaabka iila qiimo badanee qadiyada ku saabsan intaan anigu arkay waa kitaabka le taxriir اlmaqaal fii muwaasanati alacmaal wa xukmi hayri اlmukalafiina fi اlcuqba wاlma'aal mujaladka labaad safxada sagaal boqol cafan an boqol an boqol sagaashan iyo saddex ilaa maa bacda ninkaas qadiyadda suu u tafsiiriyey bidaliil aayad qur-aan iyo sunno iyo qiyaas iyo xujaj caqliya iyo sharciyu daliishaday waana intaan arkay masalada wax ka hadla ninka iila qiimo badnaa wey waa la muraajacayn kara laba mujalado mabuuco meel walba yaallo wey waxay la tahay waxaa inoo hadhay in xukumkaas la qiimeeyo xukumkaas la qiimeeyo ayma dacwa najdiya ay yidhaahdeen ahlu fatrihii naga horreeyey ama dadkii naga horreeyey intaasoo qaybood macluumul xaal iyo majhuul xaal baan u qaybinayna mid walba xukun baan siinaynaa waa qadayaadka lagu eedeelaya tafsiilka ayagaa loogama horraynin iska da ahlu sunno kale ashaacira uga horraysay ashaaciroo dhan baa uga horeysay hal naqli baan soo guurin habeen dambea marka insha allahu tacaala qiimaynta masalada ka hadli doona iyo nuquul eh, min kitaab illahi aw sunnati rasuuli oo ku saabsan qadiyadaas nin kale cabdilqahir albaqhdaadi dhegaysa warkiisa wuxuu asxaabtiisiiba ka soo hadlay qaala asxaabunaa buuri fii man kaana waraaa saddi sadu siin jaynahaasoo sadud alqarnayn dad baa ka dambeeya aan la garanayno oon diinba gaarin oo juj wamaajuj oo kala la yidhahdaa moogtahay istii ka hadlaayaan oo waxba aan la soconinba laxdhukan col abaarba moog fii man kaana waraa'a sadi aw fii quطrin min alardi walam tablughu dacwatu islaamin yundaru fiihi bay dhaheen ashaaciru ninkii meel hayjir cidlada ku soo goree dacwo rasuulla aysan gaadhin xaalkiisu waa la fiirin bay dheheen fain ictaqada alxaqa في العدل والتوحيد وجهل شرائع الأحكام فxukمه xukم المسلمين وهو معذور فيma جahiله من الأحكام لأنه لم يقم به الحuجة عليه waa lafdigu asagu dhigay wey wuxuu ninkaasi aan dacwoya diin gaadhin hadduu ilaahay xaqii ku solansiiyo oo intuu asagu ijtihaado caqligiisi daliishado uu sii daayo oo uu xaqa ku habsado oo tawxiidka usuushiisa uu saxo axkaam iyo furuuc kale uu ka jaahil noqdo muslim weeye jaahila waana min ahli janna ay dheheen warkaas waa waa ahlu fatrii muwaxidka ah waa kay ka soo hadleen ree najdiyiin wuxuu ihi waman ictaqada waxay dhaheen shaacir waman ictaqada minhum alilxaada wاlkufra wاltacطiila fahuwa kaafirun biاlاctiqaad ahlu fatru ahaa laakiin ama dacwo ma gaarin rasuul laakiin wuxuu ku dhaqmay kufri iyo shirki fahuwa kaafirun biاlاctiqaad horta wuxuu sameeyey iyo kufrigan waa gaalnimo asna waa kaafir laakiin wayundaru fiihi fain kaanat qad intahat ilayhi dacwaة bacضi اlanbiya calayhim الsalaaة wالsalaam falam yumin biha kana mustaxiqa lilwaciidi cala الta'biid maxay kala qadeen shaaciro xukumka uu ruuxa adduunka ku qaadan iyo xukumka aakharo ma ujeedaa adduunka dacwo nabi maxamed ma soo gaadhin laakiin muxuu aaminay walaa mid nabi kale ma soo gaadhin ayib wax dacwo soo gaadhan ma jiro cafan dacwo nabi maxamed soo gaayan baan ujeeda cafan dacwo nabi maxamed soo gaayan laakiin wuxuu aaminay kufri iyo gaalnimu aaminay waa kaafir fi dunya bilictiqaad xukunka aakharo waxaan eegaynaa tii nabiga iisan ku soo gaadhine tii nabi ibraahim iyo muuse iyo ismaaciil iyo ciise ma ku soo gaadhay iyo nabi sulaymaan xataa tii nabi nuux ma ku soo gaadhay waxay dhaheen fain kaana qad intahat ilayhi dacwatu bacdi اlanbiyaai walam yumin biha kaana mustaxiqan lilwaciidi cala tabiid waa muhalad fi naar weeye lanna u fiirso hawshaa muhiim jiddan weeye nabi maxamed wuxuu inoo sheegay ambiyada asaga ka horreysa oo dhan nin walba in loo soo diray nabi walba tulki keliya nabigu asagoo tulki keliya loo soo diray haddana dacwadiisu cidday gaadho inuu rumayso waa waajib hadday rumoydana naar bay ku waaraysaa la soco hawsha hawal khatara wey nabiyulaahi sulaymaan malikatu saba iyo tolkeed iyo qoomkeed buu dacwada ogu yeedhay nabiyulaahi sulaymaan min bani israaiil baa soo sadaa ma ah waxaan loo soo diray reer banu reer sabe iyo melikatu sabe iyo balqiis iyo tolkeedna israa'iiliin ahayn carab kaley ahaayeen iyo bini aadam kale wa maca daalika dacwatu sulaymaan waa xujatun calayh nabiyullahi ibraahim iyo ismaaciil carab looma soo dirin birisaala caama soo sidaa ma ah wmaca dalika xujadu way ku qumaysay bidacwati ibraahima wa ismaaciil nebilaahi yuusuf markii masar lagu xidhay saaxiibigay sijni buu diinta ugu yeedhay walaysa min qowmihi lannu maysan ahayn min bani israa'iil hawsha waa lagu khaldamaa oo wa kaana yubcau kullu nabiyin ilaa qowmihi khaasatanba wada khalad ka fahbaan khaasada nabigaa xilka loo fududay nabiga waa ruux bini aadama dadkoo dhan diin wada gaadhsiin karo asagaa xilka loo fududeeyey oo loo xadiday tolkii laakiin dhambaalkiisu ninkuu gaadho wuxuu ku qasban yahay oo waajib ku ahee inuu rumeeyo warka inaad fahantaan muhim jiddan tii bay ashaacira ka hadlaayaan taasi waa dhammaata wain lam tabluqu dacwatu shariicatin bixaal lam yakun mukalafa walam yakun lahu fi اlaakhirati hawan walaa ciqaab way sii faahfaahiyeen wuxuu sii yidhi wain kaana hada aladii lam tabluqu dacwaة اlislaami hayra muctaqidin kufra wala tawxiida falaysa bimuminin walaa kaafirin soo warkii najdiyiin ma aha falaysa bimuminin walaa kaafirin fain shaء allahu cadabahu fi اlaakhirati cadla wain shaء ancama calayhi fadla baxi dheer weeye laakiin wuxuu lama dili karo waa hawshii najdiin ay diidanaayeen in la dilana wuxuu uhi walaysa liaxadin laqiya axada lam tabluqhu dacwatu qatluhu xata yaquuma calayhi اlxujaةu fain qataluu faqad qaala ahlu ciraaq waa xanafiyu laa diyata calayhi waawjaba calayhi ashaaficiyu diyata maca alkafaara baxigaasi waa baxigii fuqahadu ay lahaayeen ashaacira ka hadashay xariifiya ka hadashay waxay aimid dacwa najdiya la yimaadeen ma aha waadaysiyay ila tahay maraajicda qadiyadda habeen dambe in sha allahu tacaala nuquul intaa ka badan oo min kitaab illaahi wa sunnati rasuulihi iyo waxay culimku yidhaahdeen nin ayn dacwadu gaadhin oo dacwo nabi maxamed walaa hayrkii aysan gaadhin xaggana shirki iyo kufri ku jira ma macduur baa misamaya maya habeen damban insha allahu tacala ka hadli doona adaa bilahi towfiiq wasalam alaikum raxmatullahi barakaatu